رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن إلى يوم الدين riyaad saalixiin ayaan ku jirnaa weli iyo baabkii xurmada ay leedahay dadka mu'miniinta xurmadooda in la tacdiimiyo laysku naxariista khayrka iyo wanaaggana lagu dadaalo wa can jundub bni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi man salla qofkii tukada salaata subxi salaada subax salaada subax qof allaala qofkii tukada riwaayadaha qaarkood waxay ku dareen jamaaco qofkii ku tukada fa huwa qofkaasi fii dimmati illaahi ilaahay ammaantiisuu ku jiraa subxaana wa tacaala salaas wax ma tukatay jamaaco ma ku xaadirtoo ma ku tukatay magantii allaad ku jirtaa fii dimmati illaahi buu ku jiraaye falaa yaqlubannakum allaahu yuusan idinka dalbani min dimmatihi dimmadiisa xaggeeda bishay-in shay oo qof maganta alla ku jira dhab ha gaarsiinina macnaha oo hadhow qof ilaahay magantiisa ku jira haddaad dhibto ilaahay uu kaa dalbado dimmadayda qof ku jira maxaad u dhibaataysay fa innahu maxaa yeelay man yatlubuhu min dimmatihi bishayin qofkuu ka dalbado ilaahay dimmadiisa shay yudrikhu wuu haleelayaa ilaahay waa haleelayaa kaa oo wuu qabanayaa ka bacdina yakubbahu wuxuu ku gembinayaa calaa wajhihi wejigiisa fii naari jahannama naarta jahannamo rawa muslim baa xadiidkaa wariyey qofkii qof muslim ah oo salaad subax haddana tukaday dhiba dhibaato gaarsiiya waa qof ilaahay magantiisa ku jira laalay ee gacanta ku dhigee dhib gaarsiiye ilaahay qofkaa hadduu la kulmo wejigiisa naarta jahannamuu ku afgembiyaa mu'miniinta dhibka ha laga daayo wa can ibni cumar radia allaahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yihi nebiga almuslim muslimku akhulmuslim muslimka kale waa walaalkii muslimka muslimka kale waa walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu ma sallimo oo uma dhiibo cadow cadow uma dhiibo qofka muslimka ah muslimka kale walaalkii ma sallimo oo gacanta uma geliya cadow man kaana qofkii ahaada fii xaajati akhiihi walaalkii dantiisii xaajadiisa kaana allaahu ilaa wuxuu ahaadaa fii xaajatihi dantiisa intaad waanhu tacaala waman kaana fii xaajati akhiihi kaana allah ilaahay wuxuu ahaadaa fii xaajatihi dantiisa waman faraja qofkii ka faydoo sabab u noqda inay ka faydanto can muslimin muslim xaggiisa kurbatan kurbahaysay faraja allaahu ilaahay baa ka fayda canhu xaggiisa biha taa sababteedee qof muslima uu ka fayday kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamo kurbooyinkooda ka mid ah qof walba oo walaalkii oo murugaysan walaalkii kurbaysan kurbada ka qaada ee ka faydaa kurbo adduun iyo tu aakhira ilaahay ka qaadaa subxaana wa tacaala kurbada qiyaamaha ilaahay ka faydaa faraja allaahu canhu ilaahay baa xaggiisa ihaa taa sababteeda kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamo kurbooyinkooda ka mid ah waman satara musliman qofkii qof muslim ah ceebtiisa qariya satarahu allaahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaa ilaahay u qariya subxaana wa tacaala walaalkaa muslim oo ceeboobay baad aragtay ceebtii ayaad u qarisay joornaalkaa lagu soo qoraa maanta waa lagu faantamaa maanta tv-gaa laga sii daayaa maanta dadka muslimiinta waa in ceebahooda loo astura khaasatan dadka aan ceeboobi jirin khaasatan dadka cilmiga u saaxiibka ah khaasatan dadka hay-aadka u saaxiibkaee sharafta leh markaysan birraxmaan waa laga saamaxaa in badan baa laga dhaafaa in badan baa laga asturaa waman satara musliman muslim muslimkiisa qariya satarahu allaahu yowma alqiyaama ilaahayaa maalinta qiyaamo u qariya muttafaqun calayhi maxaan ceeb isku qarinaa kii ceeb aan lahayn baa ceeb loo sameeyaa maanta kii ceeboobay waaba ceeboobaye intaan asturi lahayn kii aan ceeb lahayn iyo gabar aan ceeb lahayn yaa ceeb loo raadinayaa maanta waxaysan ahayn lagu sheegaa maanta waxaysan dhihin way dhahday la dhahaa maanta saa darteed ceybaha ha laysku asturo ceebaha aan isku qarin war qof kastaa qofka kale maanta markuu xumaan ku arko ilaa waagu uu ka baryo waa dhararayaa si uu ugu sheego saaxiibkii ama saaxiibaddii ma maqasheen waxay samaysay ma maqasheen wuxuu sameeyey ma maqasheen maxaa naga galay inaan dadka ceebaha u asturnaa nala amray ilaahay waa sastaa subxaana wa tacaala waa ceeb asture saa darteed qof kasta oo muslim ah waa inuu walaalkii ceebtiisa inuu qariyo waa lagama maarmaan hasdabagalka iyo israacraaca qofka ceebtiisa la dabagalo ayaa mamnuuca qof walba oo qof muslim ah ceebtiisa dabagala ee raaraadiya ilaahay baa ceebtiisa dabagala asagana qof kastuu ilaahay daba dhigto uu dabaracraacana ilaahay wuu fadeexeeyaa xataa gurigiisa dhexdiisa ha lagu fadeexeeye waciyaadu billaahi aad ha loo dadaalo qofkii muslim ceebtiisa qariya ilaahay baa ta qiyaamo u qariya wa can abi hurayra radia allahu canhu qaal qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam almuslimu muslimku akhulmuslim muslimka kale waa walaalkii muslimka muslimka kale ayaa u walaal ah war walaal ma lihin aan muslimiin ahayn faajir kula dhasheen naaska kula nuugay ma aha walaalka khamrada istaagga ka cabta heesaha dusha ka shubta laa ilaaha ila allah dheh aan lagu karin sujuud aan madaxa dhulka u dhigin walaashaa ma aha muslimka waxaa walaalla ah muslimka kale meel allaala meeshuu doono ha ka yimaado qabiilkuu doono ha ka dhasho almuslimu akhulmuslim muslimka muslimka kale walaalkii waaye laa yakhuunuhu ma khiyaano muslim muslim khiyaanaad arkaysaa maanta walaalkaa muslimka ha khiyaani walaa yakadibuhu mana beeniyo hadalka uu u sheega ma beeniyo ama beenna uma sheega walaa yakadibuhu walaa yakhdulhu ma hoojiyo ma dhagro qiyaamo kuma sameeyo kullu lmuslimi muslim dhammaantii cala almuslimi muslimka korkiisa waxaa xaraamun xaraam ka ah cirduhu sharafkiisa waangiisa muslim kale muslimka kale dhammaantii dhiiggiisa waa kaa mamnuuc xoolihiisa waa kaa mamnuuc cirdigiisana waa kaa mamnuuc qabiilkiisa inaad durtaa kaa mamnuuca sharaftiisa inaad meel uga dhacdaa kaa mamnuuca war seed meel uga dhacaysaa waannu soo marnay hal jasad baa lagu tilmaamay waa sidii hal jasad oo kale waa walaalka idan muslimka muslimka kale walaal ayuu u yahay waxaana ka mamnuuca korkiisa xaraam waxaa ka ah cirduhu wa maaluhu iyo wadamuhu dhiiggiisa attaqwa haahuna cabsiduna waa halkan cabsida halkan waayo buu yidhi nebiga waynoo imaan doontaa laabtiisa ayuu rasuulku tilmaami doonaa wa yushiiru ilaa sadrihi alaaa maraat cabsida dhabtaa waa qalbiga baa la yidhi attaqwa haahuna bixasbi imri'in shar xaggeeda an yaxqira inuu xaqiro uu liido akhaahu lmuslim walaalkii muslim ah walaalkii muslim ah inuu yaso ee uu xaqiro ee uu liido yaa dembi kuugu filan macnaha waxaa loola jeedaa haddaa dembi oo dhan ka badbaado oo dembi oo dhan iska ilaaliso laakiin aad dad ka xaqirto intaasaa kaaga filan dembi dembi kaasaa markaa kaaga filan rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan idan xadiidku wuxuu tilmaamayaa walaaltinimada muslimiinta ka dhaxaysa isma khiyaanaan iskuma been sheegaan isma dhagraan muslim kasta muslimka kale korkiisa waxaa xaaraamkaa ah buu dhahay nebiga sharaftiisa iyo maalkiisa iyo dhiiggiisa cabsiduna xaqiiqdana waa qalbiga wa canhu wa abi hurayre qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi laa taxaasaduu ha isxasidina dadku aad buu u xun yahay am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allaahu min fadli ma dadkaad xasdaysaan wuxuu ilaahay siiye fadligiisa ah xoolo hadduu qofkan ilaahay siiye uu hambalyee ilaahay u bari inuu alla u barakeeyo qurux hadduu ilaahay siiye u hambalyee una duceey inuu ilaahay u barakeeyo cilmi hadduu ilaahay siiye ha xasdin xaasidnimada waa inaad tamaniso qof nimco uu haysto ama nimco adduun ha ahaato ama mid aakhira ha ahaatee inay intay ka soo guurto adi kuu timaado taasaa markaa loola jeedaa xasadka laa taxaasaduu ha isxasdina walaa tabaaqaduu hana isku caroonina walaa tadaabaruu ha isku dibjeedinina dibjeediska macnaha waa colkoo in qofkaani qofkan ka hor yimaado uu kana salaami waayo kana salaami waayo laysna dhinac maro xaaladkaa loola jeedaa marka ha isku dibjeedinina haddaad mu'miniin tihiin walaa yabic yuusan gedin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale beeciisa dushiisa yuusan ka gedin buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam say ku imaan kartaa waxay ku imaan kartaa ka wax iibinahaya io kan iibsanaya labadaba qof baa qof kale wax ka iibsaday surwaal buu rabay inuu ka gato wuu gorgorsaday wuxuu yidhi ninkii dukaanka lahaa afar boqol baan kaa siinayaa dukaanlo kale oo ku dheggan inuu dhaho kaalay anaa saddex kaa siinaya ama saddex iyo jabe ee marka uu ka soo tago taa markaa mamnuuc waaye oo markaa wax soconaya ma aha saa darteed baa qofka wax gadanaya laftigiisa haddii qofkan uu la heshiiyo ee uu dhaho waxaan aan iibsanayo saddex boqol baan kaa siinaya oo ay ku heshiiyeen inuu qof kala yimaadoo rabaa kandaayaan iga gado xaaladdaasi yaysan dhicin walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin wakuunuu ahaada cibaad allah addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda war addoommadii ilaahayow walaala noqda almuslimu akhulmuslim muslimka muslimka kale waa walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yaxqiruhu ma liido ma xaqiro walaa yakhduluhu ma qiyaamo ma hoojiyo ma dhakro attaqwa haahunaa cabsidana waa halka wayushiiru ilaa sadrihi laabtiisuu tilmaamay nebiga alaaa maraatin saddex mar bixasbi imri'in shaqsi waxaa ugu filan min ashari shar xaggii an yaxqira inuu yasa uu liidow xaqiro akhaahu lmuslim walaalkii muslim ah kullu lmuslimi muslim dhammaantii calalwala korkiisa waxaa xaraamun xaraam ka ah damuhu dhiiggiisa wa maaluhu maalkiisii wa cirduhu sharafkiisa maalkiisa iyo dhiiggiisa iyo sharaftiisa intaba xaaraan bay kaa tahay rawaa muslim baa xadiidkaa wariyey marka la leeyahay attaqwa haahuna cabsida waa halkan xabsida waa halkan ninaa intuu fisqi sameeyo xumaan sameeyo khamriga gacantuu ku haystaa qaadkana afkuu ugu jiraa sigaarka labada far dhexdooduu ugu jiraa warmaa rabbi ka cabsatid attaqwa haahuna buu ku leeyahay attaqwa haahuna attaqwa haahuna hadday tahay attaqwa haahunaa wixii gudaha ku jiraa bannaanka u soo baxa qofka inuu qalbigiisa cabsanayo xubnaha wuxuu ka qabanaya laga dareemaya fisqi iyo bakhti hadduu qalbigaaga ku jiro xibnahaaga bakhti xumaan bay samaynayaan qalbigaagu hadduu wanaag taqwiya alla ka cabsi dhaba ku jirana xibnaha xibnaha noqonaya waayo rasuulku muxuu yidhi cad yar iyo waslad hilib ah yaa qofka qalb ku jira hadduu hagaagana jasadkoo dhan baa hagaaga hadduu cadkaa xumaadana jasadkoo dhan baa xumaada tuug baatoo gacanta wax ka xadaysaa faajir baatoo diinta ma ogolin taariku salaad baa tii ma tukatid haddana attaqwa haahuna baad leedahay ha i fiirina qalbigayga aa la fiiryaa buu ku leeyay attaqwa haahuna attaqwa haahuna sida rasuulkuu tilmaamaayo xibnahaagaa ka tarjumi lahaa waxa qalbiga markaa ku jira waman yu'min biallaahi yahdi qalbahu qalbigiisa hanuuni lahaa markaasaa xibnihiisa fiicnaan lahaayeen weel walba waxa gudaha uga jiro burqiyaa waxa gudaha kaaga jiraa xibnaha wuu tarjumaan fisqiga iyo xumaanta iyo khamrada iyo qaabka iyo balaayada aad ku jirto waa nacayb aad diinta u qabto qalbigaaga ku jiro low qalbigaagu fiicnaan lahaa jawaarixdaada fiicnaan lahayd rawaahu muslim baa rawaahu tirmidi ayaa xadiidkaa markaa wariyey rawaahu muslim dheh muslim ayaa markaa xadiidka wariyey annaj annaj an yaziida waa in qofka uu ku ziyaadiyo macnaha najshiguu markaa noo fasirayaa wa yushiiru ilaa sadrihi alaaa maraat bixasbi imri'in min ashari qofka waxaa shar ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslim kululmuslim muslim dhammaantii calaa muslimi muslimka kale korkiisa waxaa xaraam ka ah damuhu wamaaluhu cirdi anaj an yasiida inuu qofku ku siyaadiyo waayo fii tamani in lagu kordhiyo lacag silcatan badeeco oo yunaadaa lagu naadinayo calayha korkeeda fi suuq najhiga isma fallisaan macnaha waa badeeco suuq oo lacag lagu siyaadiyo iyo wanaxdaa wixii la mid ah walaa raqaba rajanaka ma laha lahu asaga fii shiraa'iha inuu iibsado bal yaqsid wuxuu ula jeedaa uu u qasdayaa an taqura in la qiyaamo hayrahu kayrkiisa inuu dadka lagu kediyaa la rabaa wa haadaa xaraamun taasna waa xaaraan waatadaabur waa an yucrida inuu jeesto qofka uu jeediyo can ilinsaani insaanka xaggiisa wayahjurhu uu ka haajiro wayajcaluhu uu ka yeelo ka shay-in sidii shay alladii waraa aldahr dhabarka gadaashiisa iyo wa dubur duburka gadaashiisa ahaaday dhankiisa dambe ee gadaal wax laga tuuray oo kale walaa tadaabaru ilan qofka markaad nacdo yaa waxaa la yidhaahdaa wuu u dibjeediyey wixii gadaal laga tuuroo la nacaa la yidhaahdaa marka najshiga waxaa la yidhaahdaa waa falisaada macnaha oo qofka inuu markaa wax faliso matal riba suuqa lagu naadinayaa shan boqoloo dollar baa loo joogaayo waa shan iyo konton anaa ka dhigay kuwaasoo hadlaya shan iyo toddoba anaa u gaaray lix macnaha taa waaye najsiga waxa waaye waa fallisaada wuxuu haddii ay yihiin wax oo si caadiya ah loo naadinayo dhib kuma sugna oo waa lagu dari karaa gaarigan marka suuqa la keeno waa la naadiyaa markaasaa leeyahay hal milyan baa loo joogaaye yaa wax ku darahaya kiira wuxuu ku daraya hal milyan iyo saddex boqol buu leeyahay ku kalaa soobay hal milyan iyo shan boqol inta ay badeecadu saa tahay dhib kuma sugna laakiin maxaa dhacay maxaa dhacda waxaa dhacda ninka xoolaha leh ayaa dalaaliin meesha joogaanay shirka yihiin markaasay isla og yihiin waxaa la rabaa dadkii la khiyaano waxaa la leeyahay shan boqol oo kun ayaa loo joogaa gaarigaane iyo wax ku daraaya asagaa hadlaya mana rabo inuu iibsado shan boqol oo kun haddii loo joogo lix boqol asi iyo waxaa wada shaqeeya ninka xoolaha iskaleh waxaa la rabaa dadka in la qiyaamoo badeecada lagu siyaadiyo xaaladda hadday sidaa noqoto waa mamnuuc raqbaka ma laha danka ma laha inuu iibsado laakiin dadka kalaa la raba in lagu kebiyo taa markaa mamnuuc bay noqonaysaa wa can anas radia allahu canhu can inabiyi sal alla alay wasalam qaal laa yu'minu ma rumaynin waa iimaan dhammaystirane axadukum axadkiin xataa yuxibba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii maa yuxibu linafsihi waxa naftiisuu la jecel yahay imaam mabalihinba soo maaha waayo qof kastaa waxa uu naftiisa la jecel yahay walaalkii lama jecla maanta horukac hadduu gaaro qof walaalka oo muslim ah dad baa ka xumaada dadaa sixir samaysay bee mushrik uga baabi'i lahaa gabadhaa nin fiican ay heshay oo ilaahay subxaana wa tacaala u sakray kuwaa ka xumaanaya say u qosli karaan say u heli kartaa see nin wanaagsan u heli kartaa waa laga shaqayn labadiioo waraabi wax isku aad arkaysaa saa darteed looma baahna waxaad adigu jeceshahay inaad hesho walaalkaa la jeclow walaalkaa muslimkaa la jeclo wixii khayra muttafaqun calayh wa canhu an anas qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allah calayh wasalam unsur u gargaar oo u kaalmay oo gacan sii oo u hiili akhaaka walaalka daaliman ahaaya ku wax dulmiyey aw madluuman ama madluum ahaayaan haddii walaalkaa la dulmiyo iyo hadduu wax dulmiyaba labadaba u gargaar faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ansur waan u gargaaraya idaa kaana madluuman hadduu madluum yahay oo la dulmiyey waan u gargaaraya oo kii dulmiyaan ka qabanayaaye hal ra'ayta waxaad iiga warantaa in kaana daaliman hadduu daalim yahay hadduu daalim yahay rasuulkii allow kayfa ansuru seen ugu gargaarayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi talinaysaa aw tamnachu ama aad ka reebaysaa min aldulmi dulmiga gacanta ka qabo fa ina dalika nasruhu kaasaa nasrigiisa ahe yaa reer hebel ahay baad la soo cararaysaa markaad qofka ku dhufato dishaa war maxaa ku helay looma baahna marka horayse weydii maxaa ku helay eh hadduu walaalkaa dulmisan yahay uu dulmi ku jirana gacanta qabe dharbaaxa ku dhufo bax galdhe gurigaaga edabna lihiide hadduu uu madluum yahay la dulmiyeyna tartiib uga insaaf casharada soo socdaan xadiiska ku sharxi doonnaa haddii rabbi idmo allah xaq waxaan kaban inuu xaqa na waafajiyo muslimiinta kuwa walaalo ka dhigtana ilaahi ha naga dhigo subxaana watacaala xasadkan iyo dhibaatadaa naga badatayna ilaahay hanaga badbaadiyo ummad muslimiinta jecloon xaqirin cadow u dhiibin walaalo dhab ka dhigtana ha naga dhigo subxaana watacaala tacaala wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa